cisiiya shaarafci heedda hooyaday ulmadu ka digriye cawiya subaho dukaadhex tumee cayaaraxow aafimahadankaha ku nool kulan waxaan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka kulanka keenay wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay abba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s mar kale ismaqal wanaagsan waa arbaco taarikh ku haaseysan tahay todobiy tobanka bisha janaayo sanada qodobadaad barnaamijka kulanka kudhegeysan doontaan waxaa kamid ah gurmadkii ugu horeeyey ayaa waxa uu gaarayaa khaza xilli markii ugu horreysay ay heshiis wada gaareen dagaalyahanada ururka xamaasi falastiin iyo yahuudda waan soo qaadan doonaa wararkii ugu dambeeyey arrimaha sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan ukrein oo ugu baaqday dadkeeda inay ka baxaan dhanka waqooyiga deegaanada dhaca ee xadka ruushka xilli ay sii kordhayaan duqeymaha ruushku ay ka geysanayaan ukrein iyana waan soo qaadan doonaa waxaad kaloo dhegeysan doontaan xubno eh, u dhashay waddanka maleysiya oo in muddo a ku jiray kuwandanamo xabsiga loo yaqaana ee dalka mareykanka oo iyana maxkamadda soo taagay qodobadaasi kuna soo kordha xubnihii joogtada warbixina gudaha iyo dibadda ayaad maqli doontaan ee markaad kusoo dhawaada barnaamijka kulanka ka yeelay soo jabi Antes heestii jamasho ayaad maqlayseen waxaa ku luuqeeyey heestan horena u qaaday allah u wada raxmaday saare axmed jaamac iyo axmed mooga liibaan erada heestan waxaa iskale abwaan axmed saleebaan bide riwaayadii jeel iyo jacayl bay qayb ka ahayd daafur bayna noogu hayd barnaamijka kulanka keyana maantoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaska idaacadda kulmiye ada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hee boqoabaataniyotoddobasano haddadhow ku dhinta adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhanin dalka hindiya sow ma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahayoo dalka shiinahu hadda koobka ka qaaday warba ninka uu loo diray eega war nin aqoon badan baa tahay jaamacaday ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka kenen baan ahay an aan xo kaa la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer barnaamijkuna waa kulanka k nnn aadu barnaamijka kulanka ayaan guda galaa dhegeystayaal aynu ku bilaabnay dowladda soomaaliya ayaa ka hadashay go-aankii markaa hawada soomaaliya looga celiyay diyaarad la sheegay in ahayd eh, diyaarad khaasa oo siday madaxa iyo saraakiil ka tirsan dowladda etoobiya kuwa oo laga celiyey marka magaalada hargeysa xilli ay fasaxlaan soo gashay hawada soomaaliya qoraal ka soo baxay hay-adda duulista ee rayadka ee loo yaqaano somali civil aviation authority waxay markaa faahfaahin kaga bixiyeen arinta ku aadan diyaaradii ethoobian airline ee laga celiyey ama ay lahayd etopian airline ay ahayd diyaarad gaar ah oo siday madax iyo saraakiil etoobiyana taa oo laga celiyey magaalada hargeysa war-saxaabeed kasoo baxay hay-adda duurista rayidka waxaa lagu yiri hay-adda duurista rayidka soomaaliya waxa ay maanta oy taariikhdu tahay sidoo iyo tobanka bisha koowaad ee janaayo sanadda laba kun afariy hawada jamhuuriyadda soomaaliya ka celisay diyaarad ay leedahay shirkadda ethoopian ireland nooceedunu yahay eh, markaa sideed q afar boqol nambarkeedana faraid lambarka ay ku duuleysan uu yahay e t kuna socotay hargeysa kadib markii ay caddaatay inaanay diyaaradaasi haysan wax fasax ah oo ay ku isticmaasho hawada soomaaliya siwaafaqshan waa si waafaqsan shuruucda caalamiga ah ee hawada ee loo yaqaano rules of the air iyo kuwa soomaaliya ee somcars loo yaqaano duulimaadyadu waa inay fasax ruqsad ka haystaan wadamada ay hawadooda marayaan iyo kuwa ay ku degayaan ka hor inta aanay soo duulin perior to departure hay-ad duulis sareedka soomaaliyeed waxay caddeynaysaa inaanay ogolaan doonin in diyaarad aan ruqsad haysan ay soo gasho dhammaan xuduudaha hawada ee dalka soomaaliya iyada oo ilaalinaysa nidaamka iyo wada shaqaynta dhow ee kala dhexaysa dhigeeda dunida hay-addu waxay caddeynaysaa in sidai caadiga ahayd ay u socdaan duulimaadyadii joogtada ahaa ee dalka ayaa lagu yidhi war-saxaafeed ka soo baxay hay-adda duulista rayadka soomaaliyeed oo markaa looga hadlayey ee go-aankii dowladda soomaaliya ay kaga celisay hawada soomaaliyeed diyaarad la sheegay in ahayd nuuca loo yaqaano v a p flightska ama diyaarad khaasa oo siday saraakiil iyo xubno etoobiyaan oo la sheegay inay doonayn inay gaadhaan hargeysa diyaaradda oo markaa loo sheegay inay dib ugu noqoto adisababa ay kasoo kixi tintay maadaama aysan fasax ka haysan hay-adda duurista rayidka iyo dowladda soomaaliyeed dhinaca kale ra xukuumadda federaalka soomaaliya xamse cabdi bare ayaa waxa uu markaa khudbad ka jeediyey shir deg deg ah oo isugu yimaadeen xubnaha ururka jaamacadda carabta ra-isul wasaare xamse cabdi bare ayaa khudbad dhinacyo badan ka jeediyey shirka deg deg ah ee yeesheen xubnaha ururka jaamacadda carabta ra-isul xamse cabdi bare wuxuu tilmaamay in horey go-aanka dowladda soomaaliya uu ahaa mid cad marnabana aynay aqbali doonin in etoobiya ay kusoo xadgudubto madax banaanida dhuleed iyo wadajirka iyo midnimada ummadda soomaaliyeed suuragalna aysan ahayn markaa arinta inay dhaqangal u noqoto waxaa warasaaruhu u gudbiyey ururka jaamacadda carabta marka ashtakada dowladda soomaaliya ay ka qabto etoobiya iyo in etoobiya ay kusoo xadgudubtay madax banaanida dhuleed ee soomaaliya iyadoo jibisay sharciyada caalamiga ah iyo kan urur goboleedka igaad kan midooda afrika iyo kan caalamkaba oo ay xadgudub ku sameysay madax soomaaliya rasaaruhu wuxuu tilmaamay in dalal badan iyo ururo badan ay horey u cadeeyeen mowqifkooda ururka jaamacadda carabtana laga doonayo markaa in dhankooda ay mowqifkooda caddeeyaan sidaasoo kale ra wuxuu soo hadal qaaday in abiy axmed ee horey si ilduufa loogu siiyey abaalmarinta nobel ka loo yaqaano ee nabadda oo horey markaa loo siiyey abiy axmed wuxuuna sheegay in aan u qalmin abaalmarinta maadaama uu isaguba ka abuurayo xasarada iyo fadqalalo siyaasadeed geeska afrika marka la eegana uu xadgudub ku sameynayo dalalka deriska la ataa uu sheegay rasaaruhu inay dhabarjab ku tahay ayna carqalad ku tahay deris wanaaga iyo wada noolaashaha dalalka deriska ee geeska africa dhinaca kalena gudoomiye ku-xigeenka amniga siyaasadda gobolka banaadir maxamed axmed diiri iyo mooh ayaa waxaa uu la kulmay xubnaha maamulka degmada xamarweyne iyo saraakiisha hay-adaha amniga uu kala hadlay sidii loo xoojin lahaa amniga degmada xamarweyne ee gobolka banaadir oo maalinimadii shalay teed uu ka dhacay qarax ismiidaamin ah oo sababay eh, dhimashada dadarayada iyo dhaawacba maxamed axmed diiri aboo hogdoomiye ku amniga siyaasadda gobolka banaadir waxa uu tilmaamay in eh, xamarweyne ama degmada xamarweyne ay tahay mid muhiim u ah marka la eego eh, guud gobolka banaadir maadaama uu tilmaamay ku yaalaan xarumo muhiim ah oo dowladeed oo ay kamid tahay xarunta maamulka gobolka banaadir oo ku shaqeeyo wuxuuna tilmaamay in shacabka looga baahanya la shaqeyn amniga si looga hortago ee dhibaatooyinka ay soo mareegayaan al-shabaab uu sheegay markaa inay dhib ku hayaan shacabka waa kan gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda gobolka banaadir oo arrimo badan ka hadlay waxaan joognaa degmada xamarweyne aan ku wada shirnay maamulka degmada iyo hay-adaha ammaanka ee degmada ka shaqeeya sidaad ogtihiin degmada xamarweyne waxay ka mid tahay degmooyinka magaalada santarkeeda ku yaalla ama magaalada dhexdeeda ku yaalla waa degmo aad iyo aad saxmadeeda iyo mashquulkeeda u badan yihiin waa degmo xarumo waaweyn oo dowladeed ay ku yaaliin iyo xarumo waaweyn oo ganacsi waa degmo suuq weyn oo dadku ay u soo shaqo tagaan oo afar iyo labaatan sac weliba suuqyadeedu ay shaqeeyaan ay ku yaaliin marka waxaa qasab ah in xaaladdeeda amniga layska warsado mar kastana maaragta lala socdo si joogtaa loola socdo shalay qarax oo naftihalige dabcan meel ay mindhaa taargetkiisu ay ahayd laakiin aan uga mahad celinayno e, ilaahay ka sokow hay-adaha ammaanka iyo shacabka soomaaliyadoo iskaashanaya in asaga oo taargetkii uu maaragta ku socday aa gaarin inay dadku warbixin soo siiyeen hay-adaha ammaanka qaar ka mid ah oo markaas goobta uu ku qarxay agteeda aaggaas ka shaqaynaya ayaga oo cayrsanaya oo daba jooga uu isqarxiyey aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa waana abaal mari doonnaa hadduu ilaahay yidhaahdo waana u mahad celi doonnaa sida ay u shaqeeyeen iyo sida maaragta ayagoo meeshii loogu talagalay isagoo gaarin ay uga hortageen waxaan kaloo rabnaa inaan u mahad celinno xaqiiqatan amnigan magaalada muqdisho ka jira degmaday rabtaba ha noqotee oo maalinba maalinta ka dambeeya soo fiicnaanaya eh, sanad iyo barkii u dambeeyey ee hadda lasoo dhaafay waxay ku timid wada shaqaynta eh, maamulka gobolka iyo hay-adaha ammaanka oo wakhti kasto maaragtay u taagan inay ammaanka magaalada muqdisho ay sugaan ammaanku sidiisaba waxaa ka shaqeeya bulshada kama shaqay karo askari ama maaragta maamul keligooda kama shaqay karaan dadka gobolka banaadir degan waxaan uga mahadcelinaynaa iyo gobolladoo dhan sida maaragtay ay u dhiiranayaan oo khawaarista ay ula dagaalayaan oo warbixinteeda ay u keenayaan oo dhagarqabaha midkii ay ka shakiyaan iyo midkii ay arkaan iyo gurigay ka shakiyaan ay u soo sheegayaan xaqiiqata waa uga mahad waxaana rabnaa inay kor u sii qaadaan ninkaas hadda shalay xaqiiqatan ma ma inta hadda khasaaraa dhacay oo dad soomaaliyada ku geeriyo dad soomaaliyada ku dhaawacmay ilaahay maaragta intii dhimatayna ha u naxariisto inta caafimaadkana ilaahay caafimaad degdega ha siiyo laakiin taargad intaas ka weyn xaqiiqatan laha meesha kaamirooyinka markaan dib u daawanay lagu qabtay oo ciidanku ay ku qabteen dadkii aaggaas fadhiyoo dhan markay arkeen ciidanka iyo ninkan wada dagaalamaya oo qaraxa siday aaggiioo dhan dadku waa banneeyey marka dadkii maaragtay soo sheegana iyagana hadduu ilaahay yidhaahdo waa raadi doonnaa waana heli doonnaa hadduu ilaahay yidhaahdo waa la abaal doonaa ciidamadaa la abaal mari doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo qof kasta oo soomaaliyeed gaar ahaan dadka gobolka banaadir deggan ee khawaarijta iyo soo sheegitaankooda iyo ka hortagooda ka shaqeeyana hadduu ilaaha yidhaahdo waana abaal maraynaa garabkoodana waa istaagi doonnaa hadduu ilaaha yidhaahdo dadkana waa uga mahad celinayna marka waxaan rabaa inaan ku soo gebangebeeyo degmada xamarweyne waa degmo maaragtay dowladnimada iyo magaaladan intaba muhiim u ah waxaa la rabaa saakana halkaan aan ku farna hay-adaha ammaanka iyo maamulka degmada intaba inay labanlaabaan maaragtay ammaanka degmada ay labanlaabaan si fiican uga shaqeeyaan meelaha maaragtay xoogga in lala saaro u baahan ay soo sheegaan si maaragta hay-adaha kaleo eh, madaxda amniga iyo kulli iyo maamulka gobolka gudoomiyaha gobolka hogaamayo aan ugu gudbina warbixintaas xoogna loo saaro haddii la rabo haddii ay tahay guryo la baarayo hadday tahay meelo maaragta u baahanoo muhiim tahay in eh, laga shaqeeyo ay tahay intaba waxaa laga rabaa inay maaragtay eh, sharciya ayaa loo ciidamiya ha layidhi qofku markuu warbixinkeenu yidhaahdo war culayskaana ay haysteen ha layla qabto ayaa wax lala qabtaa laakiin haddii layska aamuso dadka eh, ka shaqeeya ammaanka ama maamulka ka shaqeeya iska aamusan wax allaale waxay rabaan ay iska dhacaan laguma wax lagu wada joogi kara maaha waa lagu xisaabtamaya hadduu ilaah yidhaahdo eh, waxaa la rabaa dadka deegaanka soo degaaya dadka maaragtay imaanaya dadka cusuboo la aqoonoo maaragta ama suuqa ku biiraya ama guryaha soo degaya in lala socdaa la rabaa nimankan awooddoodu aad iyo aaday maaragta u wiiqmaydaa hoosay u socdaan maalinba maalinta ka dambayda qofkaas dadkaas waxay ku soo hareen ay wax ku soo xirayaan marka waa in lala socdaa qof kasta waa in lala socdaa oo laga fool jignaadaa oo hay-adaha ammaanka iyo maamulka iyo dadka ka shaqeeya maaragtay degmadanoo dhan iyo degmooyinkaoo dhanba waa inay qof iyo gaadiid iyo wax kasta waa inay la socdaan dadku waa inay wada noqdaan dad amniga ka wada shaqeeya waa inay noqdaan hadduu ilah yihah dhammaantood aad iyo aad aad mahadsantihiin taliya iyo guddoomiye taliyihii nabad sugidda waa joogay shirka marka waxaa la rabaa in aan dardaarankii halkaan aan ku dardaaran inaan ka wada shaqayno qaybtiina ah ka qaadateen hadduu ilaah yidhaahdo annaguna qaybteenna ka qaadan doonna hadduu ilaah yidhaahdo maamulka sare iyo hay-adaha ammaanka qaybahooda kale ee maamulladooda kala duwan adinkaa laynka rabaa marka inaad eh, warbixin dhammaystiranna aad keentiin meelihii laynkala shaqay lahaana aad keentiin hadduu ilaah yidhaahdo waxaan rabnaa inayse degmadaan ay noqoto degmo ka caagan qarax iyo dil iyo rabshad iyo maaragtay dhammaan waxaa dadka wax u dhiboo degmo ka caagan inay noqotaan rabnaa degmadaanu maadaama ay tahay degmo intaas u jirta xaruntii maaragtay eh, gobolka banaadir intaas u jirta xaruntii madaxtooyada maxkamadihii ku yaaliin yacnii degmo hay-adihii eh, dowladdoo dham ay degan yihiin ay tahay amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir maxamed axmed diiri yabow ayuu ahaa oo tilmaamay inuu kulan la qaatay xubnaha hay-adaha amniga iyo saraakiisha kala duwan ee degmada xamar oo kala hadlay sidii loo laba jabaari lahaa ka shaqeynta sugidda amniga maadaama uu sheegay in guud ahaan amnigu uu muhiim yahay gaar ahaan degmada xamarweynena ay ku yaalaan xarumo dowladeed oo muhiim ah xilli shalay qarax ismidaamina uu ka dhacay qeybo ka mid ah degmada xamarweyne dhinaca kalena xildhibaano deegaan doorashadu ay tahay jubbaland oo ku jira golayaasha baarlamaanka gaar ahaan golaha shacabka iyo sidoo kale aqalka sare ayaa waxay ka hadleen arrimaha ku aadan in weli la yahay eh, wasiirkii hore ee amniga jubbaland cabdirashiid janan oo isagu warbaahinada qaar ay tabiyeen markaa in lagu laayahay ee eh, dalka kenya sidaasoo kalena xildhibaanadu ay sheegayaan waa kuwan eh, senatarada iyo qaar ka mid a ah xildhibaanada deegaan doorashadu ee tahay jubbaland oo si uga hadlaya arrimaha baaqna u diray kenya inagoo ah xildhibaanadii labada aqal ee ka soo jeeday dhulka jubbaland wuxuu ku saabsan yahay saad la socotaan ama baryahan aad ka maqlayseen baraha bulshada ama laysla dhex marahayey waxaa jira in la waayey muddo usbuuc ah wasiirkii hore ee amniga dowlad goboleedka jubbaland cabdirashiid xasan cabdinuur xilligii la waayey oo ku beegnay tobanka bisha ama maalinta arbacada ahayd ee la soo dhaafay arbacada maanta lagu jira arbacadeedii intaas oo uu maqan yahay lagana muxuu ahaa laguna waayey isagoo jooga muxuu ahaa magaalada nairobi ee dalka kenya cabdirashiid oo ahaa wasiirkii hore ee amniga ahaana nin la yaqaano oo muxuu ahaa xilal badan ka soo qabtay dalka soomaaliya gaar ahaan muxuu ahaa dowlad goboleedka jubbaland sababaha intaas uu maqan yahay oo ilaa haddeer dowladdii dhammayd ee kenya oo dalkeedii muxuu ahaa muxuu ahaa uu ku dhex maqan yahay ilaa haddana la leeyahay wax war ah iyo wax caal lagama hayo sax ma ahan shirkanaga marka wuxuu ku saabsan yahay baaq aan u dirayno dowladda kenya baarlamaanka muxuu ahaa kenya labadiisa aqal iyo maxaa la yidhaahdaa golaha wasiirada kenya iyo dhammaan mas-uuliyadda kenya warar oo kutira kuteen ama ogay wax xog ah oo dhab ah kama hayno haddii cabdirashiid waa la hayaa lama hayo waa la hayaa waa la arkay lama arkin waxna qabta ma ahan wax soconahayna ma aha waa nin mas-uul ah oo dublomaasi ah oo dowladda soomaaliya u soo shaqeeyey oo u soo shaqeeyey maxaa la yidhahdaa muxuu ahaa dowlad goboleedka jubbaland usoo shaqeeyey ilaa haddana mataq dowladda kenya oo dariskaan nahay oo maxaa la yidhaahdaa aan ku wada jirna maxaa la yidhaahdaa igad aan ku wada jirno oo aan ku wada jirna xuduudda dheer aan leenahay wax badan muxuu ahaa naga dhexeeyaan in nin mas-uul ah oo maxaa la yidhaahdaa darajadiisu heerkaas gaarsiisan tahay in dalkeeda lagu afduubo oo intaas laga hadli waayo oo la yidhahda marnaba sugiddaa haysato mar d m ga haysto ama mxuu ah military intelligencegaa haysto marba wax noolagu sheega sax ma ahan waxaan mar labaad ugu baaqahayaa dowladda kenya muxuu ahaa si deg deg ah inay u soo bixiso mxuu ahaa eh, eh, eh, mxuu ahaa la'aanshaha ama mxuu ahaa weyitaanka la waayey cabdirashiid inay si deg deg ah jawaab rasmi ah naga siiso ayaan mxuu ahaa ugu baaqahayaa waxaan la hadlahayaa taliska ciidanka waxaan la hadlahayaa nabadsugidda waxaan la hadlahayaa d m i-ga nimanka la yidhaahdo iyo dhammaan inta m ama booliska iyo dhammaan inta mataqaanaa nabadgelyada ku shuqulleh ama amniga kenya ku shuqulleh ayaan baaqaas u diraynaa waa inay jawaab deg deg a ah naga siiyaan hadduu cabdirashiid dembi galay oo ay leeyihiin dembiba muxuu ahaa ha la soo taaga maxkamad waa arkaynaa wuxuu laakiin qudbasire ma noqon kara heesashada cabdirashiid qudbasire ma noqon karto waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ku baaqaynaa oon ugu baaqaynaa dawladda kenya oo ugu horreeyo wasiirka wasaaradda gaashaandhiga aadan barre ducaale oo ah nin kenyan ah soomaalina ah uguna weyn mataqaanaa amniga hadda meesha muxuu aha kenya saas si la waxaan ugu baaqaynaa eh, taliyaha nabad sugidda eh, ninka la yidhaahdo nuur xaaji nuuraddiin eh, eh, eh, yuusuf xaaji oo isagana maxaa taqaanaa amniga ugu sarreeyo islamarkaana nin soomaaliya sax ma ahan nin soomaali ah oo muwaadin soomaaliyeed ah oo diblomaasi ah in usbuuc lagu la'yahay gacanta kenya sax ma ahan waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ugu baaqaynaa dadka hadda aan soo magac dhabay iyo dowladda kenya dhammaanteed inay si deg deg ah ku soo daayaan muxuu ahaa cabdirashiid ah, ah, xasan cabdinuur oo muxuu ahaa si shuruud la'aan ah weliba ay kusoo daayaan hadduu dembi galayna dowlad soomaaliyeed baan nahay waa dhisannahay waa jirnaa waa inay lagu soo wareejiyaan annaga oo halkaan mataqaanaa wax ku sheeganhayaan halkan ay ku soo wareejiyaan laakiin sax ma ahan in kenya lagu dhaxaysto oo laleeyahay sax ma ahan oo muwaadin soomaaliyeed oo sharci ku joogay dalkeeda si sharci darraa u haysata hadduu qofku dembi galo afartan iyo siddeed saac gudahood sida sharcigu internashonal uu yahay waa in maxkamad la soo saaraa hadda ka hor baa beesha mareexaan nin ka midoo baayac mushtar oo weliba milyaneera inta la jarjaray aan waxba laga qaban annagu kenya xuduud waxaan la leenahay shan boqoloo kilomitir ku dhow dadka in laysku diro oo la kiciyana ma rabno annagu waxaan rabnaa kenya sida ugu dhaqso badan shuruud la'aana in cabdirashiid janan kusoo daysato maalin walba annaga liidershipka yagana ma xidhan karaan mana haysan karaan daris baan nahay darisnimada iyo dadnimada ha ilaaliso waa in dowladda soomaaliyeedna ay arrintaa kaquusta waxaan kondheem garaynaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba sababta uu xiran yahay cabdirashiid janan oo sharci darra ah haddii uu dalka kenya oo uu sharci ku haysto oo uu degan yahay khalad uu ka galay waa in maxkamad lasoo keenaa haddii kale sida ugu dhaqsaha badan afar iyo labaatan sac waa in loo soo daayaa ama waa inaan akhbaar saxa ah ka helnaa khalad weeye maalin walba annagoo dersal ah annagoo xurmaynayna oo intaaso waa in nala qiimeeyaa rumariska hebel u xiranya hebel buu xiranya annagu shaqo kuma lihin annagu dawladda kenya naqaanaa dadka soomaaliyeed iyo dawladda soomaaliyeed iyo madaxdoodii baan nahay baarlamaankii hay-adda sharci dejintaan nahay mooshin baan gudbinaynaa labada aqalba ah ilaa w ilaa wa sida ugu dhaqsa badan waa cabdirashiid janan xoriyaddiisa u helaa waana mahadsantiin codkaasaad maqlayseen waxay ahayn xildhibaano golayaasha baarlamaanka ku jira oo deegaan doorshooyata jubbaland oo si uga hadlayay arrimaha ku aadan in weli la la'yahay halka jaani cirib uu dhigay wasiirkii hore ee amniga ee jubbaland cabdirashiid janan oo markaa wararku ay sheegayaan in markaa lagu waayey eh, nairobi ama dalkaasi kenya weli barnamij kulankaa degeysanaysaan keenayna waad nagala socotaan saaxiibe ah. isiya shaarafci heedaho hoyaanay aaabidkahaa ku nool weli barnaamijka kulanka degeysanaysaan kelian oad nagala socotaan saaxiibayaale markaan khaza haddii aynu egrana gurmadkii ugu horreeyey ee gargaar biniaadanimo ee loo wado dadka falastiiniyiinta ah ee dhibaatadu ba-an ay ku qabsatay khaza ayaa gaaray xaafado kamid a ah khaza kadib heshiis dhex maray dagaalyahanada ururka xamaas ee falastiin iyo yahuuda waxaa ku jira gargaarkan ee bini-aadannimo agabyo caafimaad iyo dawooyin ee loogu talagalay markaa in la gaarsiiyo xubnaha ay xamaas ku hayso khaza ee yuhuudda ah iyadoo oo markaa qorshe yahay in sidoo kale laga shaqeeyo in mar kale xitaa uu dhex maro dhinacyada heshiis ay isku dhaafsanayaan maxaabiista sidii dhacday bishii novembar sanadii hore xilliga oo heshiis ay garwadaan ka ahayd dowladda qatar masarna ay taageereysay uu dhex xamaas iyo sidoo kale dagaalyahanada xamaas ah iyo sidoo kale ciidamada yahuuda waxaan xilligaa suuro gashay in dhinacyadu ay markaa isweydaarsadaan maxaabiis dhowra ah. in ka badan eh, boqol eh, maxaabiisa ah oo kamid ahaa laba boqol iyo afartan xubnood oo ciidamada yahuuda laga qabsaday tan iyo markii uu bilaado dagaalkii eh, u dhexeeyey dagaalyahanada xamaas ee falastiin iyo yahuuda toddobadii bishii oktoobar ee sanadkii hore waxaana markaa eh, lasii daayay boqol xubnood iyadoo haatan ay weli boqol iyo afartan xubnood ay ku harsan tahay ee eh, gacanta dagaalyahanada ururka xamaas ee falastiin waxaa haatan qorsho uu yahay in mar laga shaqeeyo in lasii hormariyo wadahadalada u dhexeeya yahuudda iyo sidoo kale dagaalyahanada ururka xamaas si yahuuddu iyana ay usoo daayaan boqolaal maxaabiist falastiiniyiina oo ay ku hayaan xabsiyada israel iyana markaa dagaalyahanada ururka xamaas ee falastiin ay sii daayaan xubnaha ay gacanta ku hayaan ee yuhuudda dhinaca kalena sarkaalka ugu sarreeya ciidamada ukrain sarhi naiv ayaa waxaa ugu baaqay dadka degan gobolka waqooyiga ukrain dhaca ee xadka u dhow gebi ahaanba inay ka baxaan ciidamada milatariga waddanka ruushka ayaa waxa ay markaa kordhiyeen duqeymo ay ka fulinayaan qaybo badan oo ka mid ah yukrain deegaanada dhaca koonfurta iyo waqooyiga iyadoo oo sidaas oo kalena la sheegay in qalabka difaaca yukrain ay u suura gashay inuu qabto uuna burburiyo waxyaabo badan oo markaa saameyn yaran lahaa ama duqeymaha dadka qaar ay saameyn lahaayeen rayidka walow duqeymo ku dhacay kharkiif ay sababeen dhaawaca ku dhowaad labaatan ruux iyadoo dadka qaarna ay markaa dhaawacyo halisa qabeen Eh, dhinaca kale jarmalku iyana waxay sheegeen markaa in ukrain ay siin doonaan taageero milatari oo gaaraysa toddoba bilyan oo lacagta yuuroga ah oo u dhiganta toddoba dhibic bilyan oo doolarka mareykanka sanadkan laba kun jarmalka olaf scolas ayaa ku dhawaaqay in markaa ay wada hadalla dhex mareen isaga iyo madaxweynaha wadanka mareykanka joy biden kadibna isku afgarteen eh, markaa in la meel mariyo gargaar eh, dhaqaale iyo sidoo kale taageero milatari oo la siinayo xukuumadda ukrain oo dhan toddoba bilyan oo doolarka mareykanka dhinaca kale midooda yurub iyana waxa ay u codeeyeen oo ay ka shaqeynayaan xubnaha toolaatanka ah eh, ee qeybta ka ah gaashaanbuurta nato in markaa eh, la kordhiyo taageerada military iyo midda dhaqaale ee la siinayo xukuumadda ukrain xilli madaxweynaha ukrain valadimir zelenski uu dadaal badan ku bixinayo sidii ukrain ay xubin uga noqon lahayd markaa gaashaanbuurta nato oo ay waqti badan ku bixinayso dhinaca kale wasaaradda gaashaandhigga ruushka iyana waxay sheegtay in ciidamadoodu ay burburiyeen gantaalo iyo sidoo kale dronis ay militariga ukrein doonayeen inay ku weeraraan belgrade oo dhaca oo dhacda deegaanada xadka ruushka iyo ukrein dhinaca kale iyana ciidamada ukrein warbixinay soo saareen waxay ku sheegeen in lasoo wariyey iskudhacyo iyo dagaalo xoogan oo dhex iyaga iyo sidoo kale ciidamada militariga ruushka kuwaasi oo ka dhacay ilaa siddeed iyo sagaashan goobood oo furimaha dagaalka ee deegaanada dhaca koonfurta iyo waqooyiga ukrein waxay ukrein sheegtay in dagaalada ay ku dishay toddoba boqol iyo soddon ka mid ah askarta ciidamada waddankaasi ruushka ayna ku burburiyeen daraasiin taangiye ah iyo gawaarada gaashaaman iyo qalabka artilariga ah, halka laga hago hubka culus daroniska iyo sidoo kale gantaalada kale ee cruise miselska loo yaqaano ee ruushku isticmaalanaya casriga marka laga soo tago sheegashada ukraine ma jiro cid caddeyn karta ama ma jirtay cid si sax u cadeyn kartaa in khasaaraha intaa leeg uu gaaray ciidamada ruushka toddobaadii lasoo dhaafay dagaaladii iyaga iyo sidoo kale ee dhex maray ciidamada waddankaasi ee ukrain iyo kuwa ruushka waxay ukrain iyagu sheegtay in deegaanada ugu badan lagu dagaalamo ay yihiin halka loo yaqaano adivika marniski bakhmut lyman iyo kherson oo ay sheegtay inay yihiin deegaanada dagaalada ugu qaraar ay dhex mareen iyaga iyo sidoo kale ee waddankaasi wadankaasi rushia waxayna markaa shaaca ka qaadeen inay muhiim tahay in laga shaqeeyo sidii ay isku difaaci lahayd yukrain xilli ay taageerada isdabajooga ah ee reer galbeedkuna ay markaa gaarayso xukuumadda kiyef marka la eego ballanqaadyada ay ka haysato dhinacyada reer galbeedka iyo sidaas oo kale wadamada kale ee taageeraya xukuumadda uu wadankaasi ukrain dhinaca kale ugu yaraan todobiyi toban ruux ayaa geeriyootay xubno kalena dhaawac ayaa soo gaaray kadib markii uu dab ka kacay shirkad ku taala dalka tailand bartamaheeda waxaana uu ka dhacay eh, markaa qaraxan halka eh, meel u dhow gobolka sufaan loo yaqaano oo boqol iyo labaatan dhanka waqooyi kaga beegan magaalada bangkok ee caasimadda tailand booliska ayaa warbaahinta u sheegay in markaa warshada qaraxa ka dhacay uu sababay dhimashada toddobiyo toban ruux iyo dhaawac xubno kale welima cadda wax sababay qaraxan dhacay waxayna markaa xukuumaddu sheegtay inay baaritaano wadaan Eh, sida ay markaa usoo bandhigi lahaayeen waxyaabaha sababay in qaraxu uu dhacana ay markaa warbaahinta la wadaagi doonaan muuqaalo lasoo dhigay baraha bulshada ayaa muujinaya in kooxa gurmadku ay dadaal ku bixinayeen siday u badbaadin lahaayeen dadka ku sugnaa sufaan buri halka loo yaqaano oo ah goobtuu qarax ka dhacay iyo warshadu ay ku taalo waxaana markaa ay sheegtay dowladdu inay baaritaan dhaba ku sameyn doonto waxyaabaha sababay dhibaatada dhacday ee sababtay inay dhintaan dad rayid ah oo markaa taylan shaqaalaha warshadana ka mid ahaa dhanka kale nigeria haddii aynu eegnana wiiraan laba ruux ayaa geeriyootay daraasiin kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii qarax uu ka dhacay qeybo kamid ah gobolka loo yaqaano oyo gobanarka gobolka ayaa warbaahin sidaa u sheegay sidoo kale waxaa burburay guryo badan oo markaa ay saameeyeen qaraxa ka dhacay halkaa waxaana qarax uu ka dhacay meel lagu magacaabo bodegia halka loo yaqaano meel u dhow oo ka tirsan ibadan waxayna intuba ay ka tirsan yihiin gobolka oyo ee wadankaasi nigeria koonfur galbeed ayuuna dhacaa qoraal uu soo saaray maayarka gobolka oo lagu magacaabo sayi makinde ayuu sheegay in laba ruux ay geeriyoodeen toddobaatan iyo toddobaatan ruux oo kalena ay dhaawacmeen inta badanna ay xubnaha dhaawacmay dhaawacyada uu sheegay inay ahaayeen kuwo fudud saraakiisha amniguna ay haatan baaritaano wadaan weli barnaamij kulankaad degeysanaysaan keenina waad nagala socotaan dhegeystayaal விடா jirkiin maagay ahayd xalay horsataan la soo maray waa ismoodis uma lahu waabin masalada ujeedadu waa ismoodis Bye. Christmas. heestaase waa ismootiiso maluhu waa been masaalada ujeedada iyo eree kale ayaa la iswadaarsaday heestan ay ku wada luuqeynayaan fanaaninta muuse ismaaciil qalinley faadan cabdullahi kaahin maandeeq waa heystii ismoosiis waxay dhextaalka barnaamijka kulanka ka eran hiise kale iyo warbixino kale ayaa socda balse markan waxaad ku dhawaataan dhegeystayaal xubintii maantoo kale maxaa dunida ka dhacay ibraac axmed ayaa la diyaar mahadsanid cabdicasiis waa arbaco taariikhdan waxay ku beegan tahay toddobiiyo bisha koowaad ee janaayo sanadkuna waa laba waa maalinta tobaniyo toddobaad ee sanadka waxaana sanadkan ka harsan haddii aan la idmo saddex boqol sagaal iyo afartan cisho dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid ah maanta oo kale sanadii labadii kun iyo toddobadii maxamed khayare afraax iyo muuse suudi yelaxow oo mar ka mid ahaa hogaamiye kooxeedyadii muqdisho ayaa hubkoodii iyo maleeshiyaad taabacsanaa iyaga ku wareejiyey xukuumaddii soomaaliya ee xilligaasi muuse suudi yelaxow hadda waa sanatar ka tirsan golaha aqalka sare maanta oo kale sanadii labadii kun saddex iyo tobankii dowladda maraykanka ayaa ku dhawaaqday inay si rasmiya ah u aqoonsatay dowladda federaalka soomaaliya iyadoo xilligaasi xukuumaddii soomaaliya ay ka baxday kumeelgaarnimada maanta oo kale sanadii labadii kun saddex labaatankii dagaalamayaasha al-shabaab ayaa weerar qaraxyo ku bilowday ku qaaday saldhiga ciidanka xooga ay ku lahaayeen deegaanka xawaadley ee gobolka shabeellaha dhexe iyadoo dagaal xoogan kadib weerarkaasi uu ku geeriyooday gaashaanla sare abshir maxamed maxamuud shotaqey oo ka mid ahaa saraakiisha ciidanka xoogga dalka soomaaliya maanta oo kale sanadii kun sagaal boqol lix iyo afartankii xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa markii ugu horeysay kulan ku yeeshay aqalka westminster oo ku yaala magaalada london ee caasimadda dalka ingiriiska maanta oo kale sanadii kun sagaal boqol toddobai siddeetankii madaxweynihii dalka mareykanka ee xilligaasi ronald reagan ayaa saxiixay heshiis si qarsoodi ah hubka looga gadayay xilligaasi xukuumadda iiraan maanta oo kale sannadii kun sagaal boqol koow iyo sagaashankii milatariga ciraaq ayaa sideed gantaal oo ahaa nuuca casriga ah ku riday magaalooyin ay deganaayeen yuhuudda waxaana ku dhintay xilligaasi ku dhowaad labaatan ruux maanta oo kale sanadii labadii kun saddex iyo tobankii boqol iyo lix ruux ayaa lagu xasuuqay xumus oo ah magaalo ka tirsan siiriya iyadoo xasuuqaasi ay geysteen ciidamo daacad u ahaa madaxweynaha dalka siiriya ugu dambayntiina maanta oo kale sannaddii labadii kun toddobiiyo tobankii milatariga dalka nigeria ayaa si aan ku talagal ahayn u duqeeyey magaalada reen oo ka tirsan gobolka borno waxaana duqayntaasi ku geeriyooday ku dhowaad boqol ruux guud ahaana waa xubintii maanta oo kale markaana aan dib idinkuga celiyo cabdicasiis beereed iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n way maasan tahay ifraax oo nala socodsiinaysa xubintii maantoo kale maxaa dunida dhacay warbixinada kale barnamijka dayano egrana majaalada caalamka ayaa aad waxaa qoraya in markii ugu horeysay soomaaliya ay garsoore ka noqoto ciyaar ka tirsan koobka qaramada qaarada afrika garsoore cumar cabduqaadir cartan ayaa taariikh ka sameeyey kulan u dhexeeyey dalalka namibiya iyo tunisiya oo qaaradda afrika ka wada tirsan oo ciyaarayay kulan ka tirsan kulankooda ugu horreeyey group e oo ay ka wada jiraan eh, xulalkan garsoore cumar cabdiqaadir cartan ayaa markaa waxaa aada loo ammaanay sida uu markaa ciyaartan u garsooray marka la eego waxaana la leeyahay waxaa ka muuqatay garsooraha xirfad aada u sarreysa iyo in markaa uu yahay isagoo oo garsoorada ayara haddana inuu muujiyey xilkasnimo uuna soo bandhigay eh, marka la eego aqoon aada u sareysa dhanka eh, garsoorida ciyaaraha marka la eego waxaana arrintan ay taariikh u noqonaysaa eh, dadka soomaaliyeed maadaama garsoore cumar cabdiqaadir cartan uu matalayo malaayiinta soomaaliyeed dal iyo dibad halkii ay ku nool yihiinba majaalada caalamku waxaay leeyihiin cumar cartan waxauu noqday daayarkii ugu horeeyey ee soomaaliyeed ee markaa markii ugu horeysay dhexdhexaadiya kulan ka tirsan koobka qaramada qaaradda africa waxaana la leeyahay waa taariikh eh, markaa ay kubadda cagta ka sameysay eh, soomaaliya oo markaa kaga dhigan eh, marka horumar dhanka kubadda cagta ay sameysay soomaaliya marka la eego bandhiga uu sameeyey garsoore cumar cabduqaadir cartan garsoore cumar cabduqaadir cartan ayaa waxa uu markaa garsoore ka ahaa ciyaar dhex xulalka tunisia iyo namibia oo guul xili dambe ay heshay ama gool xili dambe ay ka dhaliyeen tunisia ay ku adkaatay xulka qaranka namibia oo sidaa kaga adkaaday tunisia oo iyadu markaa kamid ah wadamada taariikhda kuleh marka la eego koobka qaramada qaaradda africa waxaana laleeyahay cumar cabdiqaadir cartan waxa uu ka noqday garsoorayaal sideed iyo lixdan ah oo loo soo xushay in koobka qaramada qaarada africa ay garsooraan oo iyagu marba door ay qaadan doonaan waxaa caawinayay garsoore cumar cabdiqaadir cartan oo isagu ahaa garsooraha dhexe ee ciyaarta mas-uuliyaddeeda ee saarneyd calamwadayaasha saraakiisha kale ah gilbert jiryoot iyo stephen yememba oo u dhashay dalka kenya isaguna waa soomaali markaa taariikh ka sameeyey markii ugu horeysana garsoor ka noqday ciyaar ka tirsan koobka qaramada qaaradda afrika markana dhegeystayaal waxaad ku dhaataan xubintii kalmaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan yaduulayo soconaya badayaa dawaafaya yadabaalo aadaya jildii lughaya iyo yase ilac doonaya wajilibodhay eh. daaridida dhaqdhaqa weeye eh. fiisa lakhama doonaayo eh. baasabora daanha u khaliine alan duuladhamalahe oromay anininkiindigay ninka duulayow heedhe hadhow muran ma doonaayo haddii leenku kula deego haddii daadka kula taago dib haddaad u soo noqoto dembi anigu anigu kuma lihi waar walla weynay haddaa hawada ka celiseen wafdigii itoobiya ee noo soo socday ictiraafka noo siday dee dhulkaannu soo marinaynaa wartafasow hargaysa orama ka tuugsataa joogtee car ma keeni karta abi axmed afkaday kuwa tuugsanaa shaka weyn haayaan beebeenna umalisaa warkalamaana waxaa la yidhi abwaan hore miduu yidhi ayaan maanta aragnaa maagtaaye mitid farayar midhihii bataa kama mahaashaane itoobiya siday maagtay iyo malihii beenow aryaa ah, waxaa kaloo la yiri mida midhega male hadduu malag dhawaaqe magansaday wedkaygii qabi iyo hees amane wanoqatenamiya tafasow dhulkuleha martiyonay meelka koraytoba maanyo unilenla markabadletamaka duulu doona bravo waab gayraaratay laakiin caanaha baa iyo boqole waa joogtaa war dawlad ma lahan soomaalidiiyo damicii beenowye dabaabaad inaan heli iyo danab iyo baasuuke ama aan isdaafici karnaan cadar ku daahnayne dulmi iyo anaaniyo haddii nala ka dayn waayo ilaahay dad buu naga dhiga dirir ha loo xayto bilaahi dagaale dagaale ma fiino annaga waa rabnaa isadhaxgala waay jaceyle walaalinimo waay aryadhaha hadda ka hor dulmigii etoobiya waa tii la yidhi diidnaye ogow dalkayagaa ninkii doonaayayow inuu duudsiyaa rabow annagu diidnaye abdulow runtaadaahay inu qabataanta nafuulayn wal noogaaday langihana dama duhur soomaali dabla kuhurye armadayoo ciyaartaydii baydhaba waa la soo celiyey miyaa tiri waal walla weynay diyaaradda iyo wafdiga hargayse laga celiya annagu waa ka dibaaqaynaa waxaana moogtii inaannu qaran madax bannaan nahay haddayga wallantaa la yskaga hadhayn dowlad baanu leenahay difaaca way ku filan tahay la diyaari xooggii libaaxa loogu magacdarayadawaaqlowbowe ciidankaad ku faanaysa gooja caddaanu ku barannee dariska waan la hadlayaa waxaan dirayaa fariin nabadda waa daadaxshaa ninkii taa dab iyo huluc u yaal waaqlow dariska kadawey ama kadiinga laarey doorashadii oota daraankii ka galo waar balmadayow biyaacab warkalamaanay war ma haysaane maanta diyaaraddii wafdiga itoobiya hargayso u wadday waa laga celiyey bow haddama biriqdaar baa hawadaysu taagtay war hawadaa kale wanaag laga yiri birgaada dhiibanana wal ku diiday bawe waa iska dulkaadhinaysaa xarka alamiqa waa ilaalinaysaa walaahi heer haddaa ilaalinaysa korkaagu ha markii maxaa soo doontay <laughs> war hadda boorisuqaris weye boorisuqaris weeye tabar baa u run sheegtay warwarkaa naga dhex gelinine wafdiga markii la celiyey tii shacabka waa la ogolaaday inay soo degto war si fiican ma loo baara shacabka inay ku dhex dhuuntaan sow lagama yaabo <laughs> siyaasaday noqoto dheer maa la fahma qaro tafasaw bilaasaan kooday amiinkii ninkii la shaqeeyana maalintii ninkii la shaqeeyana saas oga warya naw igawallay madabe oromada nooga dhow walba hargaysalku bay ku yimaadaanin oromadu warwaaqla bilaasha oromada u xijinayaa madeeye raiisul wasaare xamse wuxuu yidhi muuse biixi somalilan inta bini haashim iyo quraysh ka saaray abtirsigii durriyaddana nasakhay ayuu laftinnagaa dalaq siiyey warkalamaana waxba ladiima sheegi karo in yarba warku waa naga qastaane hay duulista hawadu war saxaafadeed bay soo saartay waxay sheegtay inay hawada soomaaliya ka celisay diyaarad wafdi etoobiyana sidoo sharci darro ku socotay oo aan wax fasaxa qaadan iyo ruqsad waxayna dhaheen ma aqbali doonno hawadeenna in lagu xadgudbo duullimaadka shacabkuna waa sidiisiiyay dhaheen laakiin cid kaloo dulmi ku socoto ma mari karta hawadeenna hayay war diirad bay ku eegayeen <laughs> waaqlow dowlad baynu leenahay hawada way ku filan tahay la diyaari hoogii dadka loogu talagalay naw oo xaggaana miyaa nagaga keenteen war kalemaanay war mahaysaane dhammaan soomaalida waxaa muuqata eh. inay isku raacsan yihiin xadgudubka etoobiya in laga hor tago eh. maantana waxaa war saxaafadeed soo saaray eh. siyaasiyiin isugu jira madaxdii horee dalka soo hoggaamisay iyo kuwa hadda haya iyo kuwaba mucaaradka ka tirsanaa jiray waxayna kale yihiin magacyadoodu sheikh shariif sheikh axmed shariif xasan sheikh aadan cabdiweli maxamed cali gaas cumar cabdirashiid cali sharmaarke xasan cali khayre ridwaan xirsi maxamed cabdiraxmaan cabdishakuur doctor cabdinuur sheikh maxamed cabdulqaadir cusubla cali iyo cabdinaasir cabdulla maxamed oo dhammaantoodba si wada jir ah u soo saaray duulaanka guracan ee etoobiya si wada jir ah in looga hortago aaaa wasa amxaarow samigay cabdulana wuxuu ku leeyahay how badyaa webi iyo bannaan la maayo waana been badya webi iyo bannaan la maayo waana been abudulow adhiya samiqa xariqa way warwar mahaysaan madaxa shirkadda ethiobian airline misfin tisow isfin istisna ununka xaal noogu jira war ninkuu b b c oo waraysi wuxuu yidhi diyaaradii wafdigeenna sidaya hargeysa u socotay adhisababa ka duushay waxaa lagu qasbay inay dib ugu soo laabato adhis ababa now war maxay noogu soo sheegi waayeen ubawma erboodka ku sugayseenba now war hadday sidaa u cabsanayaan maxay qoraxda noogu dileen war diyaaradda wafdiga etoobiya sidee la celiyey waxaa la soo bandhigay hawada meesha ay ka maraysay marka la celinahayey waxaana la sheegay jigjiga dusheeda inay maraysay halkaa haddii aad soo dhaaftana adigay kuu taallaa baa la yidhi warbow suuqyada iyo waddooyinka muqdishosaa kamarada ugu xirteen hadda miyaa erkana kaamara ugu xidheen waar bashiiroo buntland laftigeedu nagama howlyaro iyaduna goonnii bay isku taagtay berriba adigana hawada laguu fadhiisan doonaa warbowtaa cid kale kadhaa ma jidho war kalemaanay warmaysiine shirka igad itoobiya waxay sheegtay inaysan ka qaybgelayn warbow waxay la tagaannin miyay waayeen eeraaamoolooisakoshkiisnyaleri waarmadayo maxaa la aamay war xildhibaan cabdiraxmaan abshakuur wuxuu yidhi marba itoobiya haddii ay ka baaqatay shirka igad inay ka qayb gasho soomaaliya diblomaasiyadda waa uga adkaatay sababtoo ah igad waxay ahaan jirtay urur itoobiya danaheeda ka shaqeeyo waxay doonto ay ku fushato maantase waxaa muuqata siyaasaddii igad in looga adkaaday soomaaliyana booskaasay la wareegtay benben waa iska dhaadhiisi walaahi dani aan laynaa waa jiijiifanayna waa soo kicina jibulamaasi ka tarwanaay aryaa tafasow waan ogtahay waana naadiise nagaamiyaad wax ku naaqe waan ogtahay waana naadiise nagaamiyaad wax ku naaqe amiin waanood weysi nafti naqa badi naqa anaqadhi naqa naw oo faysal caalo waraabe muxuu noo wanjalay haddaa halkaynu joognaa ma hirsana ma hilinba ma dhulki hoosa waaban heeda daabe war kalemaanay warmaysiine ra'iisul xamse wuxuu khudbad ka jeediyey shirka jaamacadda carabta waar somalilan hala ixtiraafo intaanu dhulka xaraashin miyuu yidhi alxabashiyiin alahmayriyuun laa yataarfak walaa yatamanag yeray waryamadhi anika corimo waaya habasha manihin nin intaan la aqoonsan dhulkii ku bilaabay eh tiraafno arrinkuu fali doono isweydiin ma lehe sidee loo aqbalaa war annagu dhulmaanu ibsana waanu kiraynee dowladda somalilan maxaa lagu diidan yahay dadkeedu hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa afka anina ku qabto runta waay annaga wax tiraafinaa wartasafow fidnahu ridda lama toosiye ficilka qaar daaye war waxaa kaloo la yidhi gobonnimo ninkii beeciye sayladana geeya waxa uu ku soo gadanayaa soogunnimo maaha warka waa naga dhex gasheene ra wasaare xamsan shirka carabta wuxuu uga qayb galay qadka intarneetka khudbad kululna waa u jeediyey etoobiya iyo damaceedana waa ka hadlay israa'iil iyo xasuuqa falastiina ay ku haysana waa ka hadlay waraa horta kaali soomaaliya aydhirtira badina afrikaana miya araba miya orabenamagashi tafasaw dadka badagasi banu haashimaanu neyeeren laakiinnamadheeyow hadda coriimo waay na war anugu oramaya carab midna ma nihin warwaaqlow ma degana warkaadu yee balda uun isugu beer waxa kuugu daran sheeg ha lagaa daweeye naw arda annaga aqoonsi baa noogu daran anabakusiim ha kale rabata naw war maxaad badna siisaa hawadii baa lagaa celiyey kowdhinow samir dhulkaasoo marina war kalmaanay war ma haysiinin afhayeenka aqalka cad ee maraykanka oo uu dhinac taagan yahay xogayaha gaashaandhiga ee maraykanka war kulula ka soo baxay somalilan ha la xisraafo miyuu yidhi war naga joog waaqlow warkaa naloo wadaya ixtiraaf baa kuwaalae war warkaa naga dhex gelin afyeenka maraykanka wuxuu yidhi faragelinta etoobiya ay ku hayshay soomaaliya iyo heshiiska dhex maray iyo etoobiya waxay khatar ku tahay amniga geeska afrika iyo amniga maraykanka waxayna lid ku tahay dagaalka lagula jiro argagixisada mana aqbalayno aryaa reer mudugu markaasoo kale waxay yidhaahdeen safaray ka kacday war sacuudiga oo dowladaha etoobiya taageero ugu weynaa wuxuu yidhi madax soomaaliya in lagu xadgudba ma ogolin war etoobiya intaasoo dhammaa la hadashee dhiman dhiman miyaa xilli soo taagan yihiin war nin ooman biyo lagama celin karo yaa haday sun ku jirtane waar dee annagaa siinayna war gabaraadi kahor banaanbaxyadii dhacay ka hadashu waxay tidhi abi axmed oo haddaad bad u xiise qabto webigaada cusbu ku darso ee hana wareerin war gabar kaloo bannaanbaxa ka qayb galaysa iyaduna waxay tidhi ilaahay abuurta etoobiya badla'aan dhigaye sidee muuse u siin bad ilaahay ku abuurtay eed ma lehe indhihii ku arka ayaan daran warkalamaanay war ma haysaane wiilkii madaxweynaha maxamed xasan sheikh maxamed maxamuud maxkamaddii la saaro waxay sheegtay shilka uu galay ee muwaadinka ay ku dhintay inuu ahaa mid caadi ah wax kastiina aysan ku jirin waxayna hadda ku xukuntay sagaal boqoloo dollar warwarkii mucaaradku ay shacabka ku marin habaabinayeen suuq ma yeelan waaye war kalemaanee war ma haysiin abwaankii liirijilibu uu fakaday nigeeye xali uu soo hadlay war ma hargeysuu ka soo hadlay war meeshuu jooga ma sheegayna wuxuu yidhi boqol maalmood kadib waa idin salaamaya soomaaliyay wixii hadda kadibna telegaraamkaas kala soconaynaa war abwaanku boqolka maalmood mucaskarmiyuu ku jiray war dad badanoo warkiisa commenti ka dhiibtay waxay dhaheen intii wax kaa sheegtay oo ku xamatay kuma jirno war marba haddii tiro garaama waaday inuu jilib jooga iyo caddaatay war nabadii nool intii nageeye la weysnaa waxay ummadda u sheegayeen sidii igraan oo kalea inta la dilayaa la qariyey war nageye waa soo hadlay igraana soo hadasha maxaa loo dhihi way war kalemaana war ma haysiine siyaasiyiin iyo xildhibaanno ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya waxay kenya ka dalbadeen wasiirkii hore ee amniga jubbaland cabdirashiid janan geeri iyo nolol inay meel ku soo sheegaan sababtoo ah isagoo nairobi jooga waa la waayey in la afduubtayna waa la sheegay war wasiirka amniga jubbaland dhowmaal wuxuu yidhi dowladda kenya waxaan kala hadalnay inay raadiyaan cabdirashiid janan caddayn buuxana ay keenaan war cabdirashiid janan soo xamar ku xirnaa la waaye waxaan la arka soogsmaayo taagane ama haddana meel kale ka soo hadlaa warormuudiyo labasugudi maxaa lagu dhexdhexaadiyey war qoraala dowladdu soo saarta waxay ku sheegtay in heshiis laga gaaray khilaafka yaroo taagnaa hormuudna ay amniga la shaqayso dowladduna ganacsatada ay xaq dhoorto qoraaladii la isdhaafsadana hawada ayaa lagu cunayoo waa la saaray war xalay dhalay miyaa laga soo qaaday war madaxweyne qoorqoor oo digrooto soo saaray wuxuu dugsiga hoose dhexe iyo saree degmada xaradheere ugu magac daray allaha u naxariistee taliya shahiid suul nuuge magaciisaa lagu qora miyuu yidhi urur mahaysaana reer xaradheere waxay u dabaal degeen sanad guuradii koowaad ee ka soo wareegtay markii laga xureeyey argagixisada dadkii xureeyana allaha u naxariistee taliya suulnuug ka miduu ahaa waana mudan yahay in dugsi iyo magaalo iyo goobo muhiimaba loogu magac daro war xildhibaan oda waa wuxuu yidhi allaha u naxariistee taliya suulnuuge wuxuu ahaa daljirka dahsoonoo la hubo allahayow nin daacaada allahayow nin daaliina deeqdaada ha u siimin xubintii kalamaan iyo fariimihii ka dambeeyaad maqlayseen waxa ay guni gabagabo u ahayeen barnaamijka kulanka guud ahaan waana intaa dhegeystayaal barnaamijkii kulankood kala socoteen k n n gabagabada barnamijka waxay kaga tegay ku luqaysa fanaanada hibanuura heystii daalo intaa barnaamijkan lamida ah ku kulmi doono nabadgelyo